saami kitaabi wasunna waxayna tahay waa fadhigii sagaalaad waana asiyaasa sharciya ayaynu ka hadli doonaa waxaad mooddaa fadhigeennii hore xalayto waxba aynooga dhihnaa tawjiihaad aadaabka tawjiihaad caama ayaynu halkaasan maraynay halkii baynu ka sii wadaynaa marka wuxuu leeyahay aadaabta iyo tawjiihaad caama oo la halmaalo la socda mowduucii ku saabsanaa ee dacwadda marka wuxuu yidhi alikhlaasu walmutaabacatu fi lcamal dacwi waxyaabaha loo baahan yahay ikhlaas in lala yimaado iyo mutaabaca rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh la raaco oo camalka laga shaqaynaya dacwada ah oo shaqadii ambiyada ah waxay ku guulaysteen ama asalka u ahaa in lagu socdo ikhlaas lala yimaado mutaabaca lala yimaada ka mid a اlmanhaj اdacwi bimanhaj الsalaf min daruurati sixati اlmacluuma wa xusni اlcardi wa muطaabaqati اlmaqaali limuqtada اlxaal manhajka dacwadda oo la sugo oo manhajka salafka lagu dabdiyo waa min daruurati sixati اlmacluuma macluumada saxanimadeeda daruurada ay leedahay weeye iyo bandhig lasoo bandhigo wanaaggii waxaa la sheegaya si fican loo soo bandhigo wa muطaabaqati اlmaqaal odhaahdu inay daboosho limuqtada alxaal iyo say duruufu tahay in odhaahdaaduna odhaah markaa meeshay dhilcada ay tahay waa ti ohan jireen maqaamin maqaal marka in qofku dacwaddii waxaa ka mida manhajka saxa ee salafka ah inuu si fiican loo soo bandhigo dacwadda oo wax la sheegayaana wax sax ay yihiin qaab wanaagsan o loo soo bandhigo lagana waa ki ilaha yidhaha waqul lahum fii anfusihim qawla baliiqan macnahaasay meesha ku jiraan altarkiizu calaa an takuuna dacwatu khitaaban linnaas in xoog la saara inay dacwadu haato mid dadka la hadlaysa walaysa khitaaban can innaas dadka ka hadli mayso oo dacwaddu dadka ka sheekayn mayso dadba hebel waa hebel waa sidaa laakiin waxay ka hadlaysaa dadka ayaa waxaa loo sheegayaa oo lagu wajahayaa ilaahay subxaanaه watacaala diinkiisa kudhaqankeed ku dhaqan iyo qaadasho iyo barashadiiba waa kilaa ninkii naxnu ducaatun walasnaa qudaa inagu ducaad baanu nahay laakiin dad qudaa oo xukunka xukun haya ma nihin anagu albasaarat wاlwuduux fi madaalib dacwa licarihaa calى اnnaasi xukaama wamaxkuumiin fudaydin iyo iyo caddayn marka dacwadan la dalba in la caddeeyo warku qeexnaado si loo bandhigo dadka loogu bandhigo xukaaman waa maxkuumiin in si wanaagsan si aan takaluf lahayn oo warku cad yahay waxa la sheegayo wax qeexanay tahay in lasoo bandhigo faquula lahu qawla layinan lacalahu yatadakaru usluubkan loo bandhigaya usluub fiican ahaado wixii sharciga si wanaagsan loo soo bandhigo addacwatu laa tunaasicu الnaasa fii makaasibihim wa manaasibihim اdiiniya waddunyawiya wainamaa tadcuuhum liislaaxihaa xasba muqtada sharci dacwaddu dadku waxay haystaan duulaan kuma aha oo ku doodi qabsan mayso xoolahooda iyo manaasibta diiniga ama adduunka ay haystaan iyo laakiin waxay u yeedhaysaa dacwaddu in la hagaajiyo dadku waxay haystaan saa shareecadu ay keenayso oo ninkii madaxnimo haysta lama lahaa meesha iskaga carar lakin waa le war shareecada ku dhaqan oo toosi oo fuli shareecada fulinteeda lagaa duunaya oo ninkii maxaan ku dhaqaalhaysta hantiila ah hantida ka carar la odhan maayo hantidaada waa ku fiican tahay zakada ka bixi oo sadaqada ka bixi marka dadku waxay haystaan ee makaasib ah ee adduun ah waxa weeyaan ee diini ah duunlaan kuma aha oo ku qabsan mayso laakiin wuxuu a rabaa in la saxo oo la hagaajiyo oo sharciga la waafajiyo adacwatu lahaa rasiidun fii quluubi lmuslimiin dacwaddu waxay kayd ku leedahay qulubta dadka muslimiinta ah oo diintani waa diin ummaddu ay haysato oo e, haysatay oo rasiid u ah e, falaa tucaqidhaa bisuui cardika walaa tuhaqil kaahilaha biakhطaa'ika walaa tusid abwaaba amaamaha bisuui danik waadaba adficaan mararka qaarkood qofka daacigaa naftiisu ayaa mararka qaarkood dacwadda midhaha ka tuuraya oo dadkaba caydinaya rasuulku wuxu uhi bashira markuu labadii saxaabi la dardaara bashira walaa tunafira yasira walaa tucasira markaa fudaydin iyo dhibrin iyo dadka lasoo jilaabo ma hadalka la kala caydhiyo markaa dacwaddayna quluubta dadka waa ku jirtaa diintaniye falaa tucaqidhaa yani ha ku xidhin yani ha ku adkaynin tacqiid wax dadka ka dhigin bisuui cardia sida xun usoo bandhigay suur waxaana la fahmi karayn wuxuuna la fahmi karayn adag diinta dadka uga dhigin yaa walaa tusaqil kaahilaha degteedana cuslaynin oo khaa'aaga iyo gafkaagana dacwadda ku cuslayo dusha ka saarin oo waxaan jirin iyo culays dadkaa ka saarin albaabadana ha oo malaxu meeshan dadku waxba fahmayaan dadku waxba qaadan maayaan maantoona inaadun haddiiba ku horreynin salbi ah oo xumasheeg ah inaad adigu golka noqoto waa sax maaha waa la doonayaa in si naxariis leh adiinta u sheegtay nadcu ila sunati ayaan ku yeedhaynaa bilaa tashniic inagoo aan xumaynaynin wa alijtimaac midnimo ayaan ku yeedhaynaa bilaa tamyiicin inagoo aan eh, dabcinaynin oo maarata wiii wax muyuuca aan meesha ka dhigaynin falaa budda min sunatin fi ijtimaac waxaa loo hortilaayay sunne eh, ku sugan kulan sunnihii iyo dadka ku kulansan sunnaha waijtimaacin fii sunna iyo kulan sunno gudii ku sugan calaa fahmi salafi lumma waman ictanaa qofka ihtimaam siiya biaxadihima labada midkood oo sunnihi ama ijtimaaci duunan aakhar kii kale la-aanti faqad qasara wa farada waa gobol fale qofkaasi waxa weeyaan sunnihii in lagu yeedho dadka iyadoo aan tashniic la gelinayn tashniicu maaha dee wixii baatila in laga aamuso oo wixii baail ah iyo wixii munkar waa la radinaya dadka ijtimaac iyo midnimo laakiin midnimo baatila u urursan yahi la yeedhi maayo ahlusunna waljamaaca baa la yihahdaa dacwadan dadkeeda markaa sunnihiina way ku socdaan oo waa ku urursan yihiin kulankiiyo midnimadii ummaddana waa ku urursan yihiin yani eh, eh, ijtamacuu ala cala sunna sunniay ku urursan yihiin midnimadii iyo eh, waxaa weeye umad umadnimadana waa ku urursan marka waxa weeya waa jamaaco waana sunnihina waa ku socdaan marka in labadaba la ilaaliyo waa muhim jiddan nadcu ila ijtimaac baanu ku yeedhaynaa raacitaan la raaco rasuulka salawaat ullahi walijtimaac baanu ku yeedhaynaa oo mid kastaba dacwadeedu ka mid yahay ijtimaaca lagu kulmo ilaahay diinkiisa lagu kulmo iyo raacid la raaco nabiy llaahi maxamed oo ijtimaac iyo kulan baadinimo aan ku yeedhi mayno wey macnuhu si aanaan ugu yeedhin tafariga kala tag ummadda la kala kaxeeyana aanaan ugu yeedhaynin waxaan dagamu yeedhnaa in ilaahay digiis lagu bahoobo laisku yimaado lagu midoobo sunaha ila rasuulkaa la qabsado salawaat ullahi wasalaamu calayh waidaa tacaaradaa fayuqadamu hada maratan wadaka maratan faidaa tacaaradaa tacaarudaan oo waajibka ijtimaaca in la ijtimaaco ummadda midnimadeeda la ilaaliyo waa waajib waxaa kaloo waajiba itibaacuna waa waajib idaa tacaaradaa labadaas ijtimaacii waajibka ahaa iyo itibaaci waajibka hadday tacaarudaan fayuqadamu hada mara kaas oo ijtimaaca ah baa la hormaraya marka qaarkood wadaaka mara oo itibaaciya xasba aladila iyadoo loo eegayo adilada iyo waqaaciyat almasaalix walmafaasid qaacidadaas ku salaysan masaalixda iyo mafaasida birujuuc iyadoo loo noqonaya ilaa culamaai sunna taa macnaheed waxaa weeyaan mararka qaarkood waxaa axaadiitu ku faraysa layna farayaa waxaa la yidhaahdo asabru calaa umaraa ljawr naqatulkacba waxaa la ihaanaya midnimada qudheyda waxa leeyahay dee dadkan waa cararayaan diinta waxay maanta u dara kacbada dumiyey waa la kala yaacayaan qolaya kuwa soo galay diinta inay ka baxaan marka waxa la eegaya la ilaalinaya maxay midnimadii markaa yuqadam haada maraba saasa u jira asiyaasatu sharciya waa baabka afariyo tobnaad asiyaasa sharciya ayaa layaha baabka marka waxa weya horta sideedaba siyaasaddu siyaasaday maxaatay dadka qaar marka siyaasadda soo qaado waxay u arkaan rijsu min camal shayaan bay siyaasada u arkaan waxbaasoo nijaaso ah oo camal shayaani ah qaarkaadna qaarna waxay arkayaan mathaabatu cawra laa yajuusu masuha cawro in la taabto loo baahna la ilaaliyo marka siyaasadu xagga luqada min saasa yasuusu siyaasatan macnaheedu yahay saasa daabata daabadiibuu kaxeeyey daabadii buu ilaaliyey alqiyaamu cala shay bimaa yuslixu shay loo qubo laysu taago wuxuu ku hagaagaya laysugu taagayaa lahahda luqa ahaan oo tii xadiidkii fi saxiix muslim ku sugnaa asmaa bint abubakar waxay tihi kuntu akhduma zubayr zubayr zawjkeeduu ahaa wa kaana lahu farasun kuntu asuusuh faras buu lahaa faraskaasna qaarin jire marka waa ilaalinta waxsiinta ah daaqayntiisa fi saxiix bukhaari waxaa ku sugan min abi hurayra kaanat banu israa'iil tasuusuhum lambiyaa ambiyadaa hogaamin jirtay ya kulamaa halaka nabiyun khalafahu nabiyun mar nebi halaag soo dhinto mid kale ayaa bedelaya marka waxa weeyaan luqada iyo iyo istilaaxu ma kala fogaba marka waa hogaamin baa halkaa ka muuqata bujayrami oo sulaymaan ibn maxamed min aimad shaaficiya ka mid ah kitaabkiisa la yihahdo eh, xaashiyat lbujayrami cala alkhaiib magaciisa ayaa yaqaana kama taqaan maan wargeysa tuxfat lxabiib calaa sharxi alkhaiib ayaa la yihahdaa markuu ka hadlayey eh, eh, siyaasadda waa islaaxu umuuri raciya wa tadbiiru umuurihim in la hagaajiyo raciyada umuurtooda la hagaajiyo oo arrinkooda la maamulo ayaa waxaa layaha siyaasadda cabdulwahaab khalaaf oo ragga aimada casrigan ahaa ee kitaabkiisa siyaasa sharciya wuxuu ku leeyahay xoogaa ka yar shaamilsan asiyaasatu sharciya hiya tadbiiru shu'uuni alcaamati lidowla alislaamiya waa in la maamulo shu caamka ee dowladda shu caamka ah waa wax kasta oo nolosha la doonayo oo nidaamkii dowladda ah nidaamka dastuuriga nidaamka maaliga ah nidaamka maxaan ku dhahdaa qadaa'iga ah wax allaale wixii shu dawla ku saabsan in la maamulo bimaa yakfulu taxqiiqa almasaalix wa dafca almadaar waxuu <coughs> kafaalo qaadaya damaano qaadaya in masaalix la gaadhsiiyo la xaqiijiyo wixii dhibana meesha laga saaro mima laa yatacaddaa xuduud asharicati wa usulaha iyadoo markaa wax lagu soconayaana ay ahayn wax ka hor imanaya hareecada uu soo sheeday qawaaciddeeda kaas ba waxaa la ihahdaa maxaa la magaciisa asiyaasa asharciya marka siyaa sharcidda waa waajib barashadeeda yani fulinteeda oo ummaddu dee hogaan bay u baahantay ummaddu hadday madax weydo ummad waa baba-is laa yuslixu nnaasu fawdaa laa saraata lahum walaa saraata idaa juhaaluhum saaduu wاlbaytu laa yubtanaa ilaa biacmidatin walaa cibaada idaa lam tursa awtaadu tuhda اlumuuru biahli الra'yi maa salaxat fain tawallat fabilashraari tanqaadu marka dad baas waa kuma hadi aan dadka wanaagsanaa gacantaana waa ku qaban dadka la dulaya marka siyaasada hareecada asiyaasa sharci marka la yihahdo waa juzun min alfiqhi fiqiga wax ka juz ka mida weeyaan cibaadaadkii mucaamalaadkii iyo xawaal shaksiya siyaasad sharciga oo la odhan karo marka weyaan waa jus ka mid ah fiqiga ka mida ah weyaan siyaasad sharciga wuxuu leeyahy marka mawduucuu kasii hadlaya wuxuu leeyahay marka waxaa muhima int baltaanyaar ishamrin wuxuu yihi asiyaasatu wanaraa waxaan arkaynaa ana asiyaasata min addiin siyaasadu diinta inay ka mid tahay lakin almaqsuuda bidalika asiyaasa sharciya lakin maxaa looga jeedaa siyaasa kasta looma jeeda waa siyaasa sharciya siyaasa sharciga yani ku socota allatii taasoo kaana calayha arasuulu sala allahu alay wasalam rasuulku ku socday iyo asxaabuhu iyo wataabicuuna lahum biixsaan kuwii wanaag ku raacay dhammaantood bay ku socdeen allatii tadamanat masaalix alcibaadi fi lmacaashi walmacaad taasoo dimnisanaysa oo keensanaysa masaalixda addoommaha nolosha iyo aakhiradooda iyo macaadka aakhiradooda wa waxay la tihi alcadli yani cadaalad meesha udambaysay la timi alladii cadligaasoo yasacu kula alkhalaa'iq khalaa'iqda oo dhan ka gaadhaya oo maarata waasica o annahu laa cadla fawqa cadliha cadaalad sharcada ka saraysa ma jirto walaa maslaxata fawqa maa tadamanatu min almasaalix maslaxo ka saraysa maslaxada sharcadu keenaysana ma jirto qaala tacaala watamat kalimatu rabbika sidqan wacadla kelimada rab ereyga ilaahay wuxuu ku dhamaystirmay sidqan min jihati sidqi run xaggeed wa cadalan min jihati cadl marka ahdaafta siyaasa sharciya oo marka hadda bulshada tan iyo xukuumaadka kan iyo maamulan diinta ka fogaadee shareecadan hadda cidna ku xukumayna ahdaafta laleeyahy markaa maxay noqonaysaa siyaas sharciya istinaafu lxukmi wataxaakum ila shariica in lasoo cusboonaysiiyo noolayn xukunka shareecada la isku xukumo falaa warabbika laa yuminuuna xataa yuxakimuuka fi ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayt wayusallimuu tasliima marka waxa wey hadafku axkaamta shareecada in la toosiyo la oogo marba wixii suuragal ah ee awood ay ulada ummada inay fuliso oo awooddaada wixi aad qaban karto baa laazim kuga ah wixi aadan qaban karayna waajib kugumaah Eh, awood baa loo baahanaya fulinta shareecada saa dartee ibnu taymiya raxmat ullaahi caleyh kitaabkiisa alfataawa mujalladka saddeed iyo labaatanaad safada saddex boqol iyo sagaashan aad fiican ku hadlay falwaajibu cala almuslim an yajtahida fii dalika bixasabi wuscih inuu qofku musku dadaalo shareecada oofinteeda faman waliya wilaayatan yaqsidu biha aacata allah yaqsidu biha aacata allaahi وإqاamaةa ma yumkin maa yumkinuhu min diinih masaalix المslimiina وأqaama minha ma yumkinuhu min الwaajibaati واجtinaabi ma yumkinuhu min الmuxaramaati lam yuؤkad bima yacjizu canhu wuxuu leeya qofkii xil loo dhiibo oo u qasta aacada ilahay xilkaa u hayo iyo wixii u suuragala diinta ilahay uu ka oofiyo iyo masaalixda ummadda iyo wixii waajibaade uu la kici karo iyo inuu ka dheeraado wixii u suuragala lam yu'kad bima yacjizu canhu wuxuu ka cajisa loo qaban maayo wuxuu ka cajisa awood waayey loo qaban maayo marka qofku wuxuu qaban karo buu la imanaya faina tawliyat alabraari khayru lilumma min tawliyat اlfujaar dadka wanaagsan xilka loo dhiibo ayaa ka mudan oo ka khayr badan in dadka fujaarta loo dhiibo waman kaana caajizan can iqaamati اdiini bisulطaani waljihaad qofka awood u waaya diintii inuu awood iyo dagaal jihaad ku oogo fafacala maa yaqdiru calayh min anasiixati biqalbi oo wuxuu awoodu leeyahay sameeyey oo naseexo ah waducaa'i lilumma ummaddu u duceeyo wa ficli maa yaqdiru calayh min alkhayr iyo inuu sameeyo wixii khayr uu samayn karo lam yukallaf maa yacjizu canhu lagu kalifi maayo wuxuu ka caajisay waanu tabar hayninte lagu kalifi maayo waxaa ka mida ah markaa in xuquuqda la ilaaliyo iyo dadka eh, shareecaddu waxay ilaalinaysaa hadii goor xaqa qofka marka in eh, ninka xitaa madaxda ummadda u ahay dadka dhiigooda inuu baniisto cidi doona iska xidho cidi doona dilo oo waasor wax sax maaha xoolaha ummadda su doona ka yeelo oo marka marka shareeco laga hadlayo iyo eh, salta islaamiya de waa waa cadli oo arrimaha la doonayo in la gaadhay ka mid ta laysa kitaabkiisa sharci wuxuu ku ohan jiray laysa liwulaati اlamwaali an yuqasimuuha bixasabi ahwaa'ihim kamaa yuqasimu maaliku mulkahu fainamaa hum umanaau wanuwaaq dadka xilka hayaan inay xoolaa u qaybiyaan say roodaan hadda mayagaa qaybiya jabka gurtaane waxbay hadda qaybiyaan jabka buuxsadaan marka dadka inuu qaybiy maaha bul xasabi hawaah laakiin waxa weeyaan waa umanaa waa dad la aaminay waa nuwaab waa wakiilo in janis dacwadda la siiyo oo loo helo dacwadda iyo diinta fakaaga iyo xorriyadeeda loo helo baa ka mid a ah istraatiijiyada iyo ahdaafta siyaasadda hadda aynu ujeedno oo laga fulin karo ummaddan dhexdeeda in janis ximaayo dacwadda loo helayo diinta waxaa ka mid a ah eh, in tacdiilaad la sameeyo oo dasaatiirtan iyo waxaan yaalla eh, sharciga la waafajiyo ayaa iyada qudheed waxyaabaha ee muhimka la qabanayo oo ah ahdaafta muhimka ah waay markaa wuxuu yihi watamat kalimatu rabbika sidqan wacadla marka waxa wey siyaasadda sharciga wata lakin waxaa jira acmaasha dadka ay samaynayaan sharciga khilaafaya ee mararka qaarkood shay xaara inta ku dhacaan siyaasad ku magacaabayaan culimadu aad bay uga hadleen oo ile siyaasa waa la odhan karaa siyaasa sharciya iyo siyaasa jaair ah hadda maalan sakhaawi oo kale kitaabkiisa aliclaan bitawbiikhi liman dama taarikh safxadda sagaashanaad uu leeyahay wa min acdami khaطأi الsalaaطiin wاlumaraa tasmiyatu afcaalihim alkhaarija can الsharci siyaasatan faina الsharca huwa الsiyaasa laa camala sulطaan bihawaah wa ra'yih wuxuu yidhi khaطأa nimanka madaxdii ku dhacaya waxaa ugu weyn inay ku magacaabaan afcaashooda sharciga ka baxsan siyaasad waa siyaasaddii boqorka buqri siyasadi maxaa siyaasada oo wax maaragtay moogtay eh, qaloocan marka isaga wuxu siyaasada sharciya mar haddaanay ahayn waxaani waa amase de waabaa la odhan karaa eh, siyaasad iyo hoggaan jawraho dulmi ah shareecada khilaafsan wayna badanyii noocaas wanaraa ana adilata siyaasata sharciya maa waafaqa sharc wanaraa waxaan arkaynaa eh, marka horta wuxuu yii halkaas ayma fara badan baa ka hadlado mawduuca ku saabsan siyaasaddu min addiin ay ka mid tago ila qaar baa ma og tahay waynu tegi doonaa cilmaaniinta kaarta ku dhacday habaarqabayaasha akhriban maxaa diiniya iska galay buu kuleeyahin siyaasad marka siyaasaddu waa min addiin wuxuu leeyahy ibn ciz ibn cabdisalaam ajmaca almuslimuun calى ana alwilaayaat min afضal الطaacaat faina alwulaa almuqsidiina acdamu ajra min jamiici اlanaam qawaacid axkaam ugu sheegay sabxadda boqol iyo labaatan waxaa lagu ijmaacay wilaayaadka iyo jagooyinka dowladda laga qabanaya waxa ilahay loogu dhawaa xugu fiicanba marka cadliga la samaynayo waayo masaalixda ummadda o dhan baa la hagaajinaya ibnu taymiya qudhisu kitabkiisa siyaa sharci wuxu ley falwaajibu itikaadu اlimaarati diina wa qurbatan yutaqarabu biha ilى اllah waxaa waajib ah in imaarada iyo madaxtinimada diin laga dhigto iyo qurbo ilahay loogu dhawaanayo marka horta waa diin insaan loo arko wanara waxaan arkaynaa ana adilat siyaasa sharciya siyaasada sharciga ku saraysan adiladeedu waxa weeyaan maa waafaqa sharci wix sharciga waafaqa wandaraja soo hoos taxta usuulihi wa kuliyaati usuusha sharciga iyo kuliyaadkeeda soo gala walaysa bidaruurati wujuudu daliilin sharciyin farciyin calaa kulli mufradatin min mufradaati siyaasati sharciya waxba daruur maaha farac kasta oo siyaasada ka mid ah in dayn loo helo dayn loo helo nas ama adilo ka sax waxaa muhima ah uun shaygani kuliyaadka iyo qawaacidda guda sharcidu soo gelaya saasaa lagu socodsiinaya ile waxa weeyaan wixii inaan shareecada ka hor imanayn ee shareecadii waafaqsan yihiin unba asal ah wixii shareecada waafaqsan waxa weeyaan aan ka hor imanayn waa la qaadanaya waayo wuxuu yihi wanaraa waxaan arkaynaa ana ma'aalaati alafcaal afcaasha cidhibteeda dambe iyo waxaa ka imanaya waa muctabara waa shay la tixgelinayo maqsuudatu harcan harciyana mid loo qasdinaya wey anahu laa yuxkam calaa ficli min alafcaal ficil afcaasha ka mid la xukumi maayo biliqdaami aw ilxijaam in lagu dhiirado lagu dhaco ama laga gaabiyo ilaa bacda anadar in la ega mooyaane ilaa maa ya-uulu ilayhi dalika alficil ficilkaasi wuxuu ku dambayn doono in la ego maxaa ka soo bixi kara ficilkaas waa mumjinta hadalkaas qodobka saddexaad ay ka dhigeen lajnadu waxaa iskale shaatibi muwaafaqaadkiisa macnaha wuxuu ujeedaa maalaat lumuur afcaasha iyo aqwaal intaba waa la eegayaanoo maala rasuulku salawaat ullahi wasalaamu alayh munaafiqiintii muu layn inau iska daayay muxuu yihi sababtu maxay ahayd yaa garanaya asxaab sulaya laalaa yataxadat annaasu ana maxamed yaqtul asxaaba marka meesha maxaa soo baxaya dadkan ficilka haddii lagu fuliyo oo ay waxaasi dhacaan waxaa ka imanaya maxaa ka imanaya didk diid ka cararaan diintayna ka cararaan marka waxaa la eegayaa maaalaad maxaa ka imanaya ficilka kan baa la eegaya qur-aanku wuxuu ka warramay qisadii suurat lkaaf ama safiinatu fakaanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri fa an aciibaha wa kaana waraahum malikun yaakudu kula safiinatin asba kula safiinatin saalixatin baa kusida migti doon kastoo wanaagsan nin baa u fadhiya xagga dhab siinaya markaas waxaa lagu bilaabay doontii la jibiyey khadar lagu bilaabo marka ficilkan lagu samaynayo doonta ila waxa wey haddii aan saa la yeelino ma-aalaadka dambe waxaa muuqanaysa maasha dhacayo marka ficilkani suuradiisu munkar baa u ekaadee waa ficil khayr wanaagsan kamaalaatulmuur baan eegaya waxaan maanta u muuqdaa waxa weyaan wuxuu keenayaa najaa doontoona inay badbaado ila ficilku marka saahirka looga waa munkar laakiin haddana waxa weeyaan eh, wax kale meesha ku jira oo in doontu badbaado oo meesha laga dalooliyo iyo in faraa laga qabo doonta la dhaco kebaa filrom maalaatul muur ku yan markaas wa waa la ilaalinaya meelaas maalan marka ilaahay leeyahay eh, qadiyadii qadfiga laga hadlayey waladiina yarmuuna muxsanaat uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda marka qofkan ninkii arkay nin iyo naag kala ziraysanaya indhihiisaa saaray markhaati ka haynin muu hadlaya ma ohanaya waxbaan soo arkay masaladu maxay noqonaysaa sideet baa lagu dhufanayaqawda marka arrinta tani waxaa la eegaya macaalaadka ficilka kaleo meesha waxaa la ilaalinayaa oo ninkan eh, aan tallaabo u qaadi karin ilaa afartii markhaati la helo eh, waxaa la ilaalinayaa mujtamaca la ilaalinaya bulshada haddii nin markhaatigiisa la qaado maxaa soo baxaya nin waliba wuxuu le laba kala sinaysan arkay mujtamaco marka waxaa ka soo baxaya waa la yhaha maarata iyo maarata mashaakilaad marka waa la adkeeyey maalaat umuurka waa loo soo qaadan kara dil ahaan soo maaragta way marka wuxuu leeyahay taas waa muctabara sharcan waa wuxuu yihi wanaraa ana maqsuuda الsharci huwa taxsiilu اlmasaalixi wa takmiiluhaa wa tacطiilu اlmafaasid aw taqliiluhaa waxaan arkaynaa buli maqsuudka sharcigu iyo waxa u golleeya inay tahay iyo danta shareecaduba leedahay taxsiilu masaalix masaalixda in la ahaysiiyo iyo watakmiil in dhamaystiro watacطiil mafaasid mafaasidda mesha in laga saaro aw mase hadii la saari karo la yareeyo wa annahu idaa tacaaradat hadday iska hor timaado wajabat almuwaasanatu baynaha in dhexeeda la miisaamo ayaa waajiba iyo wa taxsiilu acdam maslaxatayni labada maslaxatowe in la ahaysiiyo bitafwiiti adnaahuma toosaysa iyadoo meesha laga saarayo waayahay wa dafcu acdama mafsadatayni bixtimaali adnaahuma iyo labada mafsado taweyn meesha inta la riixo lagu dhaco tayaa lagu dhaco marka halkaasna waxa wey waa qaacido aad iyo aad iyo aad muhjinta u ah oo qaacidadaas aslaan shareecadu waxa weeye sideeda waxaa loo dejiyey limasaalix alcibaad dadka qaar baan fahamsanayn oo loo baahay inay fahmaan oo bartaan kutubta maqaasid u shariica la yihahdo shareecada maqaasid bay leedahay waxaa shareecada dhan ba loo jeeyay shaatib wuxuu leeyahay ina wadca asharaa'ic inamaa huwa limasaalix اlcibaadi fi اlcaajili wاlaajili macna kitaabkiisa muwaafaqaadka mujalladka sabad sexraad shareecadan waxaa loo dejiyey addoommaha masaalixooda horeysa ee dambaysa adduun iyo aakhiraba baydaawi sharaxa minhaajka waxaa ku yaala minhaaj albaydaawi ina alistiqraac dalla calى ana allaha subxaanaه wa tacaala sharaca axkaamahu limasaalix اlcibaad somalit istiqraa iyo tatabuc istiqraa waad ka hadalay marka tatabuca lagu sameeyo waxaa alla subxaanaه wa tacala axkaamtaba uu jideeyey addoomaha dantooda ilaa ibn qayim kitaabkiisa miftaaxu daar sacaada uu leeyahay ee qur-aanka iyo sunna way ka buuxaan mawduuca noocaas hadday ahaan lahayn buu ihi fii naxwi miatin aw miatayn lasuqnaahumaa walakinahu yaziidu calى alfi mawdic biuruqi mutanawica kun mawdic buu ku yimi marka maanta soo horurin kara mayna badaantooda xikamta iyo masaalixda iyo wax looga jeedo shareecada sma saa darteed ba kutubta cizi bin cabdisalaam iyo kitabkiisa qawaacid اlanaam qawaacid اlaxkaam fi masaalix اlanaam iyo qarafi kitabkiisa alfuruq la yihahda iyo shaatiib muwaafaqaadkiisa iyo dhammaantoodba aad bay u qaadaa dhigaan mawduuca ku saabsan masaalixda addoommaha ilahay inuu sharciga u soo dejiye oo wuxuu leeyahay maalan ijtihaadku kale maru ka hadlayay darajul ijtihaadku laba wasfay ku timaadaa buuri fahmu maqaasid shareeca calaa kamaal qofku maqaasidan shareecada inuu si toos u fahmo iyo tamakun istimbaadka xaggeeda markuu fahmay inuu dee culumtii loo shartiyay inuu leeyahay markaas wuxuu le wstiqraa wastaqara bilistiqraa'i taami ana almasaalica calaa alaaثati maraatib masaalixdu waa saddex martabo الضروuرiyaaت hay maعo kale والحاaجiyaaت والتaxsiiنiyaaت kusoo celiy maa nhi الضaruuriyaaت والحاaجiyaaت والتaxsiiنiyaaت masaaib inta ururaysa oo waxa weeyaan daruuriyaadku waa wax la-aantooda la noolaan karay xaajiyaadkuna waa la noolaan karaa lakin waa maa mashaqa maa mashaqa taxsiiniyaadkuna waa qurxin noloshay qurxinaysaa oo wixii tajamul baabkii jasiiraay ku saabsan weeyaan saas darteed ba waxay leeyihin masaalixdu waa saddex qaybood almasaalix almuctabara sharcan almasaalix almulgaa iyo almasaalix almursala masaalix almuctabara sharcan waa wixii daynku dayn ku yimi oo kuliyaadka aynu ka sheekay inaad deerto oo shariicadiisu kuliyaat khamsi la yahdo kale iyo daruuriyaat khams Ah, oo maalan diinta ilaalinteeda caqliga ilaalintiisa maalka ilaalintiisa nafta ilaalinteeda waxyaaba noocaas cidigoo raaciyoon arrimahaas dhan waa masaalix muctabar oo shareecadu ay dejisay oo shay kastoo lays amray waxaa ku jira maslaxa ayaa ku jirta waxaa jira masaalix mulqaah oo qofkan markuu riyada ka shaqaysanay waxbuu ka helayaa khamriga cabayo wuxuunbuu maarata ka hela ama ganacsi ka ganacsanayo wixii noocaasi maslaxa u eg khamaarka iyo maystarka waxaasoo dhan waa mulqaa oo shareecadu ay ah xarintay masaalix mursalo iyagu wixii aan daliil sharci ilqaa iyo ictibaar toona aan ku imanin iyagana marka qawaacidda guud loosgeliyo waa la socodsiinaya marka waxaa weeyaan dee qawaaciddaasa la ilaalinayaadoo laba maslaxo hadday tacaarudaana ah, iyo naxal baa laga gaadhaya marka labadii maslaxo iska hor yimaadaan waxaa la samaynaya ta baa lagu dhacaya ta meesha laga saaraya haddii laba mafsado ay tacaarudaanna ah. akafu darre waa meesha yahay mugta y akafu darren hadda wuxuu yihi yasaluunaka can ishahri اxaraami qitaalin fiih qul qitaalu fiihi kabiiru wasadun can sabiil اllahi wa kufru bihi wa ikhraaju ahlihi akbaru cinda allahi ya akbaru cinda allahi walfitnatu akbaru min alqatl marka nimankan markay ka hadleen oo bishii xuladahay buu dagaal samaynaya waxay yidhahdeen ee waxaa leeyahay naftoo la dilaawtay waa shar laakiin fitnada gaalnimada ah dadka diinta laga fogeeyo taasaa maxaan ku dhahdaa ka sii weyn dagaalkaa sheegaysaan ya markaa dagaalkaad sheegaysaan waxaa kasii khatarsan maxay marka de waxa lagu dhacaya dagaalka la samaynaya oo waxaa weeyaan ille mafsade dee kanaa fudud marka ka akafkaa lagu dhacaya labada mafsado aqafka ah ya maalan eh, markii uu eh, eh, ninkii kukaajay masaajid kukaajay laba mafsada meesha yaal markaa labada mafsado ta baa lagu dhacaya ta weyn meesha laga saaraya mafsadada weyne maxay noqonaysaa ninkii lagu qayliyo oo qaylahaas keento in kaadi ku go oo laga yaabo naftiina wax soo gaadhsiiso oo laga yaabo nimanka inuu dadka naco oo ka muraad dilaaco oo laga yaabo kaadida iyo bawdihiisa iyo banaan meelaha gaadho oo masaajid ku duuduusho oo mafsado weyn tayar maxay tahay meesha ku kaajo iska dhamaysto biyaha lagu shubo dee rasuulku markaa taasu qaatay oo laga qaataa waa waa waa waxaa ka mid a ah maalan ibn mascuud oo kale markuu lahaa eh, xadiidkii eh, eh, satakunu aharatan ba ahaan doona aharatan wa umuura dunkirunaha maxaad na faraysaa waxaa la faraya inaad adeecdaan oo aad minku aqi xaqooda gudataan nimanka madaxda ah xaqiina ilahay weydiisataan marka meeshii de waxa wey mafsadku malaauljaw waxaa ka ratibmaya haddii sen hadeer sheegnay baa dhibaato kala ka ratibmaysa hadi la isula yimaado adu qawaaciddaas de way fara badan yihin hadda oo mutasaalayan nuga jeednay waa la ilaalinaya qawaaciddaas waay wuxuu yidhi wanara waxaan arkaya ana fasla diin can dawla diintoo dowladda laga sooco laga saaro dalaalat wamuruuq wasandaqa weyaan waa baadinimo diinka bax wa min aaahaari اlgazwi waa ra ka mid ah a duulaanka lihaadiluma lagu soo duulay wa ana qiyaama اdiin diintoo laysu taago kama qaala shekh islam ibn taymiya bilkitaabi lhaadi bay ahaatay kitaabka oo xanuunaya diinta isku taagaysa iyo alxadiid annaasir iyo seeftii hiilinaysa dagaalka jihaadka faida infasala axaduha midkood hadduu ka socda calaa akhirka kale kamaa taquulu calamaaniyatu kuwa laadiinka ah calamaaniyintu waxa weeyaan waa kuwa diintii kala saaraya iyo nolosha alatii tafsilu diina waa kan tafsilu ka soocaysa addiina can dawla he fasada diinu dunya haddii saas dhacdo diintii adduunku waa fasaada lidaalika nacmalu calaa jamcihima waxaan ka shaqaynaa kulmintooda liqiyaami اdiini waاstiqaamati xayaati اlcibaad diinta in la taago iyo nolosha addoommaha oo la hagaajiyo calaa manhajida lagu hagaajiyo marka arrintaa kala sooca diinta iyo dawlada la kala saaro waa arrin baail ah oo ka soo jeeda gaalada ka soo jeeda oo nimankan gaalada ah iyo iyaga waxay sameeyeen diintooda inxiraafka ahayd ee kiristaanka ahayd ee waktigii eh, thawra faransa ay dhacday ay bilaabatay waxyaabihii eh, wixii qalloocnaa eh, diinta ay ku sheegayeen ee ka hor yimi waxyaabihii tajaarubta ah cilmiga ee la gaadhay qofkii waxay idhahdaa waa gaaloobay qofkii saa sheega waa gaaloobay ay laayeen dad badan markaasaa bay waxaan maxay yihin markaa walba diin munxarifay haysteen oo waxba ahayn taasaa waxay u kaliftay markaa inay diin oo dhan nacaan ay kala saaraan ilaa maa maa lilaahi lilaah wamaa liqaysar liqaysar qaysar iyo ilaahay shaqays ku malan qaysarna dee hawsuu leeyahy iyo maamulkii dowladnimadeis ilaahayna de markaa kristaan lagu caabudo waxaas marka wax jira maaha waana inxiraaf waana kufri in diinta iyo la kala saaro nolosha ule diintu looma baahna oo waxaan ogaanaynaa diin la-aan baan raba aan noqon waa gaalada soo shaqeyso waxay leeyihin eh, diin la-aan waan diin haysan baanu adduunka kan yaanu ka shaqeynay diin shaqa naguma laha wa ama andimatu lgarbi andimada reer galbeedka iyo sharqi kuwa reer bariguba falaa nuquru minhaa ka qiri mayno eh, minhaa ilaa maa waafaqa alkitaaba wasuna kitabka suna wuxuu waafaqa mooyaane wamaa qaalafa kitaaba wasuna kitabka suna wuxuu khilaafaa iyo wa qawaacid ahlicilmi famarduudun wey waa lagu celinayaa karaamana mana marka kuwa wixii noocaas waxawey wixii shareecada khilaafsan adduunka tacaamul baa jira waxyaabaha andimada ama idaaraadka ama nidaamyada wax fara badan oo shareecadu ay ogoshay baa iska jira oan sharciga ka hor imanayn soma marka wixii aan sharciga ka hor imanaynin ee adduunka yani maaratay idaaraadka iyo shaqooyinka la qabsada iyo waxyaaba badanoo maarata de hadda casrigan iska fara badan baa jira oo aan eh, aan ka hor imanayn shareecada islaamka waasu iska caadi rasuulku wuxuu umuurta adduunka ee noocaasoo kalaha wuu ka tacaamuday markii warqadda u qoray ruum reer nimanka boqorada ahaa rasuulka ilaahi nimankani qoraan aan shaambad lahayn ma akriyaan marka warqaddaa dita aleyga akri maayo markaasu wuxuu soo qaatay kaatunkiisii ayuu muxuu ku naqshadeeyey maxamedun rasuullah kii u saaray marka dee wixii la sameynaya budaysa rasulka s shaambaddi wey migtay dawaawiin buu qoray markuu maqlay adduunka wax ka shaqeeyay dawaawiinti buu qoray ninka liyaado ee cumar bin khaaab radi allahu canhu salmaan alfaris dagaalkii meeshii la odhan jiray dagaalkii markii axzaab dee tel rasuulkeega markaanu meelaha joogno magaalada waaan waxaan u samayn jiray maxay god baa lagu wareejin jiray waa nooc tactika dagaal ka mid ah marka wixii khibro ee wanaagsan o dhan waa la kala qaadanaya lakin waxaa laga hadlaya wixii diinah ee tashriic baabkeed gelaya laga hadlaya ونرى أن الديمقراطية والعلمانية منظومة فكرية مناقضة للإسلام في حقيقتها وفلسفتها لأنها رد وامتناع عن الالتزام بالشريعة ابتداء ولكن المنتمين لهذه المذهب العصرية الهدامة على أقسام marka wuxuu leeyahay waxaanu arkaynaa dimuqraadiyada iyo calamaaniyada calamaaniyada gudaballaananteeda calamaaniyada gudaballaanan marka waa calamaaniyadu waa laadiin ama kuwan kuwan dimuqraadiyad iyo eh, sheeganay ahaadeen ama kuwa kuwa kale oo dee dictaatoriye ah oo mala kala sheeganay ahaadeen waxo dhan isku noco marka waa manduuma fikriya waa nidaam fikriya oo ka hor islaamka burburinaya xaqiiqa ahaan xaqiiqadeeda dhab ahaan buu diinta uga hor imanay iyo falsafadii ku shaqaynayso waayo waa raddun waimtinaacun can iltizaami bishareicati ibtidaan shareecada loo hogaamsto bilow ahaanba bay diidanta marka waxay ku baaqaysaa qofku waa xor bay dimuqraadiya ku leeyihin waa xor xor maxay uga jeedaan waxaa weeyaan waxa doonta aamin muusa bidiin wa ciisa bidiin waa ka yidhaha mogta adugu waxaad yeeshay wadaadow masaajidkaa galdi laakiin ummadda tan laguma dirsan kii gaaloobaya kii kiristaan noqonaya kii eh, budism noqonaya kii maxaan ku dadi bukurinaya khamrigii iska cabaya aduu masaajidkaa gala ya kii khamriga cabaya labadii isguur labadii nina isguursanaya adiga maaa kaa huseeya laba nina iska iswada guursadeen laba nagood hay isguursadeen adugu waxaad yeeshaa waddaa ka baxa waa taa marka waxa weeyaan dee waa waa munaaqid marka u horeysa diinta ko diintuna waxay leedahay xorriyad haddii la yidhaha laga hadlo waa xorriya muqayada bishariica xorriya ku qaydan shareecada xorriyad shareecada ku qaydan baad haysta waxa wey shareecadu maku gooshayaa samee shareecadu gudle mada marka marka horeba waa laga mabaadi aan su karay لأnنaha rad وامtinaaع اltizam harciga lakin laakiin marka la eego dadka dadka waxaan aaminsan nooc nooc bay noqonayaan xaqiiqada marka la eego walakin اlmuntamina lhadi الmadahib الcaصriya alhadaama calى aqsاam waxaa weeyaan faminhum waxaa ka mida almudriku lxaqiiqatihaa mid dhabnimadeeda yaqaana oo dimuqraadiyadani waxay tahay wa annaha xarb calى اislaam inay tahay shay la dagaalamaya islaamka iyo ahlih yactaniquhaa wayanshuruhaa wuuna rumaynaya waana faafinaya fa mutalabisuuna bikufrin akbar kuwaasi gaalnimo adag bay ku jiraan waayo waxay qireen oo aamineen iyagoo garanaya shay gaalnimo ah bay ku socdaan wa waxaa ka mid a man laa yaclamu xaqiiqatahaa midaan dhabnimadeeda garanayn baa ka mid ah wa lubisa caleyhi waa la talbiisiyey wadanna xunbadi laga dhadhiciyey si qaldan wax loogu sheegay wadanna wuxuu maleeyey annaha tadcuu ila alcadli inay cadaalad ku yeedhaysa ayuu mooday iyo walxuriya iyo walxuriya iyo wataqadum harumar iyo xoriyad iyo taqadum inay ku yeehayso mooday wa waxaa ka mid man baa ka mid yantami ku abtirsanayaa ilaa axzaabi hadi lmadaahib madaahibtaas axsaabteeda ku abtirsanayo oo ka mida liasbaabi maadiyatin baxata xoogaa dhadhamu ka dhaqaal u jiraado waxba qorqoraa waxba karajeebil waxba qoreen waka shaqu kaga jira duuna intimain fikriyin mucayan isagoo aan eh, waxaa la yihahda intima fikri oo dee eh, mabdaan aaminsanaani aanu jirin fa haaulaa yucallamuuna min aljahli wa yunabahuuna min alafla kuwaas waa la baraya jahliga laga saarayaa xujadaa lagu oogaya waa loo marka waana waaqi aynu ognahay odan lama inkiri karo dad badan ba hadda kuwan dawladaha joogay xilka wasiirada iyo waxaweynayaasha iyo anagu dimuqraadiyaanu dimuqraadiyan qaadan dimuqraadi maan dadku marka wuxuu aaminsay marka qaarkood dimuqraadiyada tani wax yaroo malaba oo macnaha waxaa weeyaan eh, shuura iyo cadaalad iyo xorriyad iyo oo dadka maarata aan eh, waxba cidi dhibayn oo dad wanaagsanoo markaa de maarata cadaalad loo samaynaya iyo iyo horumar iyo anu dimuqraadiyad baan qaday malan hadda dad maarata ah. waatan sooma soo saa ma yidhahdaan ah, marka waxaa in badan waxaa waaqi oo dhaba inaan waxaan garanaynba oo u fahmayaanba dimuqraadiyaddu inay shuura iyo tashi iyo wax wanaagsan ay tahay baa dad badan u qaatay marka shareecadu dee waa la eegaya wax kan nin aaminsanoo waa kan mabaadidan faafinaya oo gaalnimada ku jira mid baa waa waxaan xustaa tafsiir baanu akri meel ka akri jiray waqti hore mid baa dhex fadhiya marka tafsiirka kole xukunka iyo waaan ka hadla ku dhex jira tafsirku dambe inu kula geliyay marku muddo jooga habeenka dambe wuxuu yihi walaadow in badan baan ku dhegeysanay buuri waxaad ka sheekaynayso oo leedahay gacmaha dinka lala gooyo oo dhagaxa dinka lagu dilo waxaas wax hadda aqal kala maaha wax dadka la garoosan kara maaha eh, diintan waxay kusoo degtay maka dad yar baa ku noolaa ummad yaroo kooban baa marka lala hadlayey caalamkan hadda diyaarada ay hawada maray meel kasta maray wax buusa akri marka war ninkan waa laga dhex hadlayaa waad yeelaysaan bal tafsiga inugu joojiyo xoogaa bal muxaadaraad oo ninkan awlfikrigii iyo wii gala iyo markaa dalkaa gaaladu ka yimi wati horna wahad sideetanaadkii meelaha marka waaan waa ninka kan ninkan bal waa laga dhex hadlayaaye bal halkaasaan taarikhdan soo biwa se loo bedelay dadka meel dhex markaa marinaya muskitay bala fadhida meesha iska carir marka dad noocaasaa jira de fog oo aan ogolayn oo waxaan diin ahaan u haystaa iyo masaakiin oo le dimuqraadiya iyo adaal shuura iyo cadaalad xubmoodiya wanara waxaan arkaynaa ana ikhtiyaara almuslimiina muslimiinta doorashadooda ay doortaan manaxa ay doortaan yumailhum fi lmanaasib alidaariyati walkhadamiyati mujarada inay doortaan manaasibta maamulka iyo dad shaqaynaya allati laysa fiiha tashriicun mukhaalifu lisharci illaahi kuwaasoo aan ku jiro waxa la yihahdo tashriic iyo jidayn khilaafsan sharciga ilaahi laa yadkhulu fi mafhuum alkufriy lidimuqraaiya mafhuumkaan u sheegna gaalnimada dimuqraadiyad soo geli mayso wakadalika waxaa taa la mid ah ikhtiyaaru ahli alxalli walcaqdi lijamaacati muslimiina man yarasuhum dadku inay doortaan alxalli walcaqdigu ay doortaan oo la soo baxaan qof madax u ah bal ina dalika kaasi amru weeyaan mashruucu la jideeyey liqowlihi tacaala wa amruhum shuuraa baynahum marka waxaa ka duwan dee dadku markay wax dooranayaan oo cid xil qabata cid madax noqota cid maaragtay maamulo shaqo loo diro shirarka noocaasa iyo layska soo saarayo oo dad xul ah lasoo saarayo arrinta noocaasi ma noqonayso marka waxaa la yihahdo mafhuumkii dimuqraadiyada soo geli mayso wa ama alintikhaabaatu bاtarshiix wاtaswiit fainaha aaliyat wawasiila doorasho <coughs> doorashada codbixinta iyo qaabka dee ka loo goyay caadbixinta iyo sanadta wax lagu riday iyo waxaase wasiila aaliyadu wasiila waa isla laa fikru wa manhaj fikr iyo manhajtuna maahe waa wasiilo un lagu gaadhayo in qofkii lasoo saaro lidaa fahiya jaa-izatu fi xaddi daatiha way iska banaan tahay idaa lam tatadaman mukhaalafaati sharciya haddii aan markaa dimnisanayn mukhaalafaat sharci ah aanay keensanayn wax khilaaf sharca walam tu aanay gaadhsiiya ilaa mafsadati raajixa aana keenan marka wixii doorasho baabkeed ku saabsan oo qaabkaas haddii aanay wax munkaraada oo shay waxaa laga yaaba de marka qaarkood muxaram likayri waa la iska noqon karaa shay kale in ku lagu diido laakiin doorashada maay bixaddi daatiha ah, doorasho sanduuq ha lagu rido hebel ha soo saaro dad mucayan ay doorteen waxaas wax dhibaataa malaha arrin maaragtay ku salaysan ictiqaad baabkii maaha waa shay caadi ah oo dee ku saabsan soo saar qof la soo saaray والتنظيمات الطلaaبية والنقاaبية hiy هyئaaت laa شhaأن laha bتشhريiع تنظimaadka ururada ardada iyo kuwa shaqaalaha iyo waa hay-aad laa شhaأن laha bتشhريiع تشhريiع iyo شharci dejin shaq maaha oo de ardada intaa ardadii waxay leeyihin ururka ardada marba nibay soo saaraan hadda idinku urka murtaa ldi soo maa murtaa sheera buu qabtaa sanadkii soo maa mise laba sana ku doorataan ya sanadka mar waa la dooranaya idaaradii nibaa madaxahaa majmuuc yar baa idaaradda hawsha waday waa la kala bedelaya kuwaa sii wadaya waas iska shaacdi bulshada markaa niqaabaadkeeda kala duwan iyo uuradeeda noocaasa mar haddii aanay wax munkara ka shaqeyn wa ka shaqeyn munkar aan ahayn wax wanaagsan hayaan waxaa dhibaataa malaha taasi wlmushaarakatu fiiha ka qayb qaadashada kuwa dadka noocaas la galo urada yaree ardada kuwa caafimaadka kuwa shaqaalaha wixii noocaasa tatawaqafu cala masaalix mafaasid waxay ku xiran tahay masaalixda iyo calaa dawi dawaabit sharci lidalika yani marka loo ego dawaabit sharci haddii dee waxunay ka shaqaynayaan haddii aanay wanaagsanayn haddii de waxaa laga yaaba inay aanan u banaanaan hadday isu kaashanayaan wanaagsan oo khayr bulshada wax kusoo korinayaan oo hayaan dhibaataa male wa ama almushaarakatu fi اlintikhaabaati اlbarlamaaniya wاlri'aasiya gaalka wuxuu ka hadlay magta ururada yareer ee iska caadiga ah hadda wuxuu galay golayaashii sare ee dowladda wa ama almushaaraka ka qaybgal fi intikhaabaat baarlamaan doorashooyinka baarlamaanada iyo madaxtooyinka fi bilaad اlislam oo fi bilaad اlkufriba labada tay doonta baatee fa hiya min almasaa'il bay ka mid tahay alatii yakhtalifu uu kala duwan yahay fiiha masaa'ilka gudahooda alxukmu zamana wa makana waxaala oo meesha ay tahay iyo booskeeda iyo waktiga iyo waa way kala duwanaanaysaa min jihati madaa taxqiiqiha limasaalix mashruuca marka laga eego jihada inteebay waxaan xaqiijin karaan masaalix ay ummadda u xaqiijinayaan wاdukuulu fiiha baarlamaanada ay gelistooda la galo biniyati اlislaax wax wanaajine wax hagaajin lagu galo wa taqliili shari sharka in la yeelo lagu galo tawiilu saahib weya waa shay banaan tawiil banaan wey aftaa bimuujabi waxaa fatooday akar culamaa اcasr culamada casrka casrigan jooga aarkood fatwo baynama afdal aakharun fatwadeen bitaxriim ama atakfiru bidalik kaas wax lagu gaalaysiiyo fahuwa guluw wa mukhaalafaة wa shuduud waa xadgudub iyo qalooc iyo shaadibo weya waana saa saxa aynkaas maraajicdaas ad la noqon doontaa wuxuu markaan ka hadlayaa masalada tan gelitaanka baarlamaanada la galo oo laga qayb qaato oo dadka islaamiyiinta ay dadku fiican ay galaan waa masale hadalkeedu jiray muddo dheero intii barlamaanadu jireenba dadku waana nooc nooc oo rag yidhi haddii la galo wax badan laga keeni maayo maxaa laga qofku inuu ku lumo inuu ku fasahaado arrintaas markaa un waxay leeyihiin waa laga fiicaya ragna waxay aaminsan yihiin ciddii kala gashaaba waa gaalowda waa nin wixii takfiir ah oo waxaa ka kow ka ah ninkii halkan joogay la ohan jiray maxamuud hebel cumaanki wuxuu leeyahay walmadhab اlxaq huwa an taquula alcudwiyatu fii majlis mushaariciin kufru walaa yajuuzu dukuulu fi اkufr ya marka in la galo oo laga mid noqdo waa gaalnimo waana meesha ay ka yidhahdeen culamadu lajnadu fahuwa uluw wamukhaalafa washuduud de ninkaasa waad ujeedaa isu kule kuwa kaloo kuwa kaloo sheekh isla mabdaa jiro hadda iyaguna maarata meelaha jogjooga oo intaa isla nooc ah waxaan dagaalamo oo dhan isagoo isku baab isku baab oo marka waay leeyiin waa kan weyn meesha laaya waa gaala mesha in laga saaraa marka wax qaba arrintaas waa kuwa un taariikhda hore culimada wax sheegaya meela ku taalo oo laga helayo waa la isku hayey waayihii hore siddeetanaadkii iyo dhowr iyo siddeetankii markii baarlamaankii maxaa loo jiray kuwait dad oo islaamiyiina ga wadagaleer oo u itaariyey ninkii loodhan jiray cabdiraxmaan cabdilkhaaliq baa hadal ku batay salafiyiinta iyo hadal waa hadli jiray marka ninka ugu yar adkaa wuxuu ahaa naasidiin albani oo isaguna wuxuu ahaa uun wax badan laga keeni maaye meel badan laga gaari maaye ha la iska daayo meelaha qaarkoodna waynu soo naqin doonaa inuu tilmaamayo inay bannaan tahay in la geli karo hadalkaa culimadu sheegtana waa hadal sax oo waxaa dib ugu noqonaysaa risaalada alislaamiyuuna walcamal siyaasi oo qoray yaa qoray alislaamiyuuna walcamal siyaasi ya abulxasan almarigi abuasan almarigi marka weyaan <coughs> wuxuu soo guurinayaa xagga dambe kitaabka risaalada xaggeeda dambe rag aad u fara badan oo qaba waxaa ka mid a ah sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi waxaa ka mid a ah muxadidkii diyaar musriya axmed maxamed shaakir waxaa ka mid ah maxamed bn carabi alcalawi oo taqyudiin alhilaali sheekhiisii ahaa reer maqrib ahaa kun saddex boqol i kowdii u dhashay adugu adiim ka hore maxamed abu zahra mashaaikhdi asar ka mid ahaa cabdilxamiid ibn baadiis oo raggii ducaadii waaweyne samankii isticmaalku haystay faransiiska asheekh maxamed albashiir ibrahim baa ka mid ah cabdilcaiz ibn baas baa ka mid ah maxamed bin saale cuthaymin baa ka mid ah sheekh cabdilcaiz bin cabdallah ka mid ah saalex ibn xaydaan baa ka mid ah cabdiramaan cabdillahi bin cabdiraxmaan ibn jibriil baa ka mid ah cabdimuxsin cabaad baa ka mid ah saalax fawsaan baa ka mid ah cabdinaasir abara cabdiraxmaan bin naasir albarak baa ka mid ah Eh, maxamed bin cali cabdiraxiim oo jamacatu ansaar sunna raiiskoodiiba ka mid ah fatwa lajna daa'ima ka mid ah almujamac alfiqhi ayaa ka mid a ah fatwa ay soo saareen fataawa jamacatu ansaar sunna suudaaniya baa ka mid ah fataawa hay-at culamaa almuslimiin bilciraaq baa ka mid ah fatwadoodii fatwa eh, mashhuur ibn xasan baa ka mid ah cali xalabi fatwadiisa ka mid faalix alxarbi baa ka mid ah rag aad u fara badan ood ugu noqodno culimadaas oo dhan way isku waafaqsan yihiin inay arrintaas banaan tahay bannaantay bay isku waafaqsan yihiin wuxuu ka hadlay markuu sharxinaya aayaddan qaaluu yaa shucayb maa nafqahu kaiira mima taquul naasir sacid wuxuu leeyahay facalى hada low saca almuslimuuna aladiina taxta wilaayati kufaar wacamiluu calى jacli اlwilaayati jumhuuriya yatamakanu fiha alafraad wالshucuub min xuquuqihim اddiiniya wاdunyawi lakaana أwlى min istislaami lidowlati taqdii calى xuquuqihim addiiniya waddunyawiya marka waxaa ka mid ah wuxuu soo naqlinayaa kitaabka manac qaطaan mucawqaat taطbiiq sharica islaamiya sheekh cabdilcaziz bin baas raxmat ullaahi calayhi wuxuu deliy wuxuu ley inama alacmaal markii la weydiiye o la yidhi kaarhkii waxaa lagu dooranayay in la soo baxo oo niman gelaya majlis nuwaab loo doorto ka waran inama alacmaalu biاniyaat wa inamaa likuli imri'in maa nawa lida falaa xaraja fi اliltixaaqi bimajlis shacb majlis shacabku waa baarlamaanka majlis shacab majlis nawaab majlis magacan fara buu leeyahay ida kana almaqsuudu min dalika tayiid alxaq tayiid alxaq hadduu loo jeedo waaya marka waxa weyaan waa fatwadaas waa ka mid ibnu cuthaymin wuxu i idkhuluuha atatrukuuha lilcilmaaniyiina walfasqa wargala bui baasha faasiqiinta cilmiyainta ugu tegaysaan meesha ay marka way badan yihin naasdiin albaani qudhiisu wuxuu yihi fatwada soo naqlinayo wadaadkaasi walaakin laa araa maa yamnacu الشhacب الmslim ma arkayo wax diidaya shacabka muslimka ahi ida kaana fi lmurashaxiina man yucaadi اlislaam wa fiihi murashaxuuna islaamiyuun min axzaabin mukhtalifat اlmanaahij nansaxu walxaalatu haadih kuwa diinta la dagaalamaya kuwa waadi marka bay isugu yimaadaan doorashana la rabo waxaan arkayaa walxaalatu haadihi waaa kulu mslimi an yantakiba min aslaamiin faqa kuwa islaamiinta ha doorta buuri waman huwa aqrabu ila manhaج صaxiix waliba ha sii doorto aqulu hada wain kuntu actaqidu ana hada tarshix waاlimtiaab laa yuxaqiqu اhadaf اlmanshuud in kastaanu hadaf badan xaqiijinay sheekh moti laakiin kaala doorta buu leya sheek meel kale wuxuu ku leeyahay wuxuu arkayaa yajuuz haweenka xitaa inay baxaan intiaabka bishuruudi macruuf oo xijaabkii ina xidhato oo raggii aan dhexgelayn gaara u taagan yihiin way banaanta bu leeyahy marka masaladaas waa masale eh, hadda iska macruufa manaajicdina wa iska leedahay kutubta eh, rasaa'il badan oo qoray ilyaas eh, muxuu ahaa cabdikhaaliq mxuu ahaa cabdiraxmaan cabdikhaaliq oo ku saabsan siyaasa sharciya ayuu niqaashkaana in badan ka hadlay oo rag badan kula dooday waayahay wanaraa waxaan arkaynaa ana dasaatiira laa takuunu islaamiyatan dasaatiirtu dastuuradu islaami noqon maayaan ilaa bitaqriiri siyaadati mulaqa in la sugo hogaanka ama siyaadada sare waalxaakimiyat alculya iyo xukunka sare lisharicat alislaamiya in loo sugo mooyaane dastuurkaas islaami noqon maayo ow annahaa shareecadii la yihahdo almasdar la yidhaahdo ow annahaa dasaatiirtaas almasdar waxiid litashriic in la yihahdo waa masdar waxiid litashriic shareecada in laga dhigo aw nas in la mansuuq caddeeyo calaa ana kula maa yatacaaradu maca ashariica wax kastoo shareecada ka hor yimaada oo min alqawaa'in aw ilawaaci fahuwa baatil in la yidhaahdo oo la qoro wax kastoo ka hor yimaada wa an yakhluqa istan isagoo inuu ka madhnaado min jamiici maa yatacaaradu maca anusuusi walijmac wax kastoo ka hor yimaada nusuusta iyo ijmaaca marka distoorku waa laga dhigi karaa dastuur islaami ah dastuur islaami muxuu ku noqon karaa dastuur horta waa dee nidaam marka asiyaada shareecadu way dhiganta asiyaada siyaadada waxaa loo jeedaa xilka sare yaa nidaamka waddanka lagu xukumayo yaa yaa marjiciyadiisu maa inoosa shareecada waysaa la yihahdaa shareecada way la yihahdaa haddaan taa la xukumin dastoorkaas waa dastoor baatil ah weliba taa lagaga hari maaye wax kasta oo ku yaala dastoorka oo khilaafsan kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaca waa in laga saaraa meesha waxaan la qoray dasaatiirtu waxaan waa nidaam idaariyo fara badan nidaam idaariyo sida maaragtay saqadaadka sulta tashriiciya iyo sulta tanfiidiya iyo saqadaadkaasay wuxuu kale leeleeyihiin madaxweyne wixii se wax loo kala leeleeyahay mise wax loo maamulayo baarlamaan wax badan baa iska idaari ah wixii tashriic baabkii ku saabsan way meesha laga saaraa way meesha laga saara taasa asal ah walidaalika hadda markaad u fiirsato ee nidaamka ay qoreen maamuladu kole anigu waxaan ogahay soo akriyey ka federaalka iyo ka somalilan ka mid waliba dee maadatu addiin baa u taalla hadda dastoorka federaalka waxaa ku yaalla addiin wadawla cinwaan ah waana maadada labaad alislaamu diin dawla islaamku waa diinta dowladda laba yumnacu nashru diini hayr اislaam waxaa la mamnuucay diin aan islaam lahayn la faafiyo laa yajuuzu sanu أyi qaanuuni laa yatafiqu maca almabaadi اlcaama lisharicati اislamiya wamaqasdiha ma banaana qaanuun in la jideeyo aan waafaqsanayn mabaadi'da caamka ee shareecada islaamka iyo maqaasdeeda iyagoo halkaasay sheegeen qolyaha puntland waxay leeyihiin ayana afar qodob bay qorteen diinta islaamku waa tan keliya ee dowladda puntland ee soomaaliya diin aan aha islaamka ahayn laguma faafin karo dalka puntland soo lama saddex waxay idhahdeen qawaaniintu iyo qawaaniinta iyo dhaqanka bulshada waxaa saldhig u ah diinta islaamka afar waxaa reeban xeer iyo dhaqan kasta oo ka hor imaanaya diinta islaamka hadaba fiican soo ma hadaba fiican qoladaana somalilan waxay idhahdeen eh, iyaguna qoladaas bandigooda wuxuu ahaa taqriiban eh, wuxuu wuxuu gelayey eh, qodobka sagaalaad bay qodobka kusoo qaateen diin addiin wa dawla dawladda federaalka waa qodobka labaad buu ahaa khudbadu say u kala horeeya bay u kala xoog badeen ogow halkan qolada somalilan waa qodobka shanaad diinta qaranka somalilan waa diinta islaamka waxaana ka reeban faafinta diin aan ahayn diinta islaamka xeerarka dalka waxaa laga qaadanayaa shareecada islaamka waxaana reeban wixii xeer ah ee ka soo horjeeda saddex dowladdu waxay ogeys oogeysaa shacaairta diiniga ah waxayna fulinaysaa axkaamta shareecada sidoo kale waxay ka hortegaysaa fisqiga iyo anshaxumada qodobka afraad tirsiga taariikhda waxaa laga lagu raacayaa tan islaami ta islaamiga ah ee hijriyada iyo tan miilaadiga yana aftaas ka qoran hadana fiicfican lakin wuu islaamtii waa nimooto waa la aasay oo hadduu aan aan ku raaco maamada soomaalida hadal fiican la qoriye laakiin waxay u baahan tahay intaa haddii la qoray wax dhiiqeeyo kale mesha waa inu ka oolo meesha waa in laga saaraa wax kastoo de rag baana ka shaqeey ogo waa loo halgamay kullied waa ka in la qoro waana meelaha la isku qabsanay intaa hay-ado iyo gaalo iyo gaaraac baa dhex fadhiya meelahaas oo rabo waxa waynu ka saara meesha wax wanaagsan marka waxay u baahan tahay in la yidhaahdo wixii kale ku jira ee shareecada khilaafsanna banaanka waa loo tuuraa soo taasna waa asal muhima ladoonay in la ilaaliyo wuxuu yidhi marka eh, qodobkaasi marka waa qodob muhima ah in eh, siyaadadu ay shareecadu yeelato wanaraa waxaan arkaynaa ana ana cibaarata diin dawla huwa islaam cibaarada odhanaysa alwaarida fi dasaatiir alcilmaaniya dastoorada cilmaaniya ku timaada laa tuahiru fii xukmiha waxba saamayn mayso diinta dawladdu waa islaam iyagoo qoraya haddana waxay keenayaan intaasoo qodob waa burinaya liannaha laa tusarixu yaani ma caddaynayso biiltizaami shariica shareecada inay u hoggaansamaan arrintaas caddaynayso diinta islaamku waa diinta dawladda kuma cadda inay iltizaamayso oo macnaa u hoggaansamayso diinta bidaliili waxaa udaliila bidaliili tashriici اlmukhaalif lilmacluumi min addiini bidaruura alwaaridi fi dasaatiiri nafsiha wa fi lqawaa'id اkhra waxaa daliilo iyadoo shareeco waxyaaba badan oo mukhaalif ah oo macluum min addiini bidaruura dasaatiirta ay ku yaaliin oo ay markaa dee ku qoran tahay oo laga la jideeyo diinta khilaafsan sharecada islaamka ونرى waxaan arkaya أن عباaرaaت الشhaريعة مصدر رئيسي للتشhريع أو شhaريعة مصدر رئيسي للتشhريع أو شhaريعة مصدر أساسي للتشhريع أو أن شhaريعة مصدر من مصادر التشhريع عباaرaaت مخاaدعة ereyada noocaasa شhaريcadu waa مصدر رئيسiya iyo شhaريcadu waa aasaaska maaragtay تشhريica iyo شhaريcadu waa مصدر ka mida masaadirta meelaha laga qaday meel ka mida weeye عباaرaaت weeye مخاaدعaة يعني maarata dhakraya تتضمن تعدد مصادر التشhريع waxayna keensanaysaa masaadir التشhريع المطلق المتساوي في الحقية والإلزاaمية masaadir kale oo maxaan ku dhahay تشhريiعي ah oo xaqiyada kula siman شhareecada iyo hogaansanka wahada shirkun abar kaasi waa shirku weyn oo marka la yihahdo waa masdar ra-iisi shareecadu meesha maxaa kaloo jira masdar farciga soomaadi oo qaanuunka laga qaadanaya qodobo kale haddii la yihahdo waa masdar asaasiya maxaa meesha imanaya mid ka hore asaasi ahayn baa jiro o isagaa mesha laga qaadanayo waa masdar min almasaadir marka la yihahdo masdar min almasaadir maxaa kaloo jira masaadir kale mee kaloo laga qaadanayo waxaasoo dhan waxaa weeye in la siiya xaqiyadii iyo iltizaamka oo loo hoggaansamaya ah diinta iyo wixii kale qawaaniina oo lasi markaa dagaalami keenaysa taas wanara waxaan arkaynaa bu ana qiyaama majaalis barlamaanaad cala asaasi tashriic almutlaq shirkun akbar waxaan arkaynaa in loo kaco la oogo majaalis barlamaanaad golayaal baarlamaan iyo oo ku saraysan atashriic almutlaq tashric almutlaq maxaa looga jeedaa macnaha waxa wey jidayn waxyaaba had iyo goor aad arkaysad ka naxaysa waxaa ka mid ah erayada sharci dejinta harcigi waagaa la dejiyay bay kohanaya war ereygan harcigu in lagu ciyaar harcigu de shareecada islamka waa sharciguna qaata marka dadki waxay ku mameen xitaa marka ayagoo qaanuun iyo wax isaga jeeda qodob xitaa laga yaabo qaanuun oo aan ku ku salaysnayn ba xitaa maaragtay waa la yihahdo axkaam idaari ah bay odhayaan sharcigii marka waa arrin baaqi wey marka barnaamada noocaasi ee tashriic mutlaq ah oo jidayn iyagu aan shareecada ku xadaysnayn ay jidaynayaan waa shirka akbar waayo waxaa weeyaan ilaahay baa dee iskale sharci dejin iyo maarata wixii kusaabsan wa annahu yajib waxaa waajiba taxdiidu salaaxiyaatiha in baarlamaanadaas salaaxiyaadkooda la xadeeyo fii tanfiidi shariicati lwaxidin shareecada fulinteeda walijtihaad fii maa laa nasbi iyo waxaan nas lahayn meesha waxaa ku jirta eh, sulطaadku waa saddex oo sada tashriiciya waa la sada tashriiciya iyo oo la yihahdo kuwa maaragtay sharci dejinta ay ku magacaabaan ama qadaa'iya oo taqadaha ah golaha qadaa iyo tanfiidka oo fulinta waa la odhan karaa sada tashriiciya marka la yihahdo tashriiciyadu jidayntu haddii loo jeedo sharci cusub oo khilaafsan kitaabka sunada dejiyade waa baatil ahaan laakiin tashriiciya waa la odhan karaa marka marka lagu soconaya sharcigii oo dadkii ijtihaadii aimadii raggii xukunka hayey ila mogtahay saxaabadu cumar oo kale waaa wuxuu haystaa xukunkii wuuna ka ijtihaadayay masaa'ilka masaail buu soo saaraya shareecada waafaqsan oo qadaayad fara badan baa jira marka wixii noocaas tashriica noocaas oo waafaqsan nasuus ah oo aan ka hoos baxsayn qawaacidda guud hadda cumar oo kale madan tansiilka axkaamtu waa masale mogta aad u muhiima ah. mualafatulqulubka sahamkooda wuxuu kaada mualafatulqulub ma tiidin meesha ka baxa waa arrin fahm tanziilu laxkaam cala alwaaqic waa masale mogtahay ijtihaad ku salaysan axkaamta marka ijtihaadaad baa imanaya wuxuu sameeyey caam majaaca tuuga gacanta log xaarabna iska noqotay gacan la isma goyni gacan goyntii u jooji kitaabiyadii in la guursanuu joojiy u eegay wadciga maanta meesha waxa yaalla iyo gabdhinta laga tegay kuwo kale oo eh, maarata yahuudi aad eh, xoog la saaray oo dee islaamka uu joojiyey eh, wixii la ohan jiray muxuu ahaa dalaaqii saddexdaa markuu batay uu ku socodsiiyey qadaayad badan oo caynkaas oo ijtihaadi ah oo maxaan ku dhahdaa dib kuradee sharcigana ka baxsanayn ayay samaynayen marka waxaa weeyaan tashriica marka uu yahay dad aimo ahi oo xukunkii hayaa ay iyagu samaynayaan inay la soo baxaan masaa'ilka majri tashriici haddii la yihahdo wax dhibaataa ma leh oo tashriiciga loo jeeda maxay baabka ijtihaadka wixii kadaya ila sharci cusub xiirdejin mayso laakiin waxan hadda socdo oo xiirdejinta ku magacaabayaan intaas baatil wey xiirdejinta sax maaha marka taas eh, uu ka hadlay waa caynkaas wuxuu yidhi marka waa inay eh, xuud yeelata weliba ayaaba aada u muhimka waxaa ka mid a ah oo hadda qolada puntland waxay qorteen qodob waxaa ah in sagaal culimo ah oo lagala tashada shareecada inay leedahay baa dastoorka uga mid a ah, qodob puntland ah lakin wax fooni arki maysid qolada somaliland u ilaa mudday ahaayeen maarata culamo dastoriaan samayneynaa oo maaragtay shareecada ilaaliyo oo dawladda kala taliyo oo wixii qodob ahay markaa rabaa inay eegaanba shareecada loo dhigo waa runtii aad bay u fiican tahay arrintaas hadii la samayn laha laakiin dee lama ogola moodaado ama gaala rag baa laga baqaya gadaal u fadhiya musiiba ah oo inta yar xitaa meelka quraan ku inay kala tuuraan ama kuwa meesha haysta naftoodu lafahooday u baqayaan waad iyo yihahdo waxan ma banaana waan waa xaaraan iyo dad wageliyo lihahdo yani u kaadi ee ninkani hawadiisu uu raba in wax kuwa sameeye marka waxa wey waa la socodsiin lahay aad baa loo hortaagay marka isaga waxaad moodaa haddii la farsameeyo oo wixii lasoo qaada baarlamaanka la keeno la jira culimo oo dee fiqaado ragga ugu aqoon badan waddanka loo dhiibay oo wixii shari ahayn banaanka u tuuraan arrintaas waxaan filaya wax badan bay tari lahayd markaa dastoorkaa dastoor islaamiya wanaagsanoo markaa fiican uu noqdo wax badanoo tallaabo ayaa hor loo qaadi karnaa waaya wuxuu yidhi wanara waxaan arkaynaa wujuba habaati mabda-mabda eh, alislaami wa shariicati fisiyasi waxaan arkaynaa inay waajib tahay in eh, lagu sugnaado islaamka iyo shareecada fisiyasi walxukm والالتزام بذلika iyo in التزام arintaas وin تغayaرaت أشhخاaص الحuكاaم وتduwilat السuلطة dadka xunkaysa ha isbedelenba sa dad ha kala werwareegto mar boqol ha qabato lakin waa in la iltizaamaa shareecadu oo markii ninkii guuraabo wuxuu doono keeno ki yimaadaaba kii hore bedelo ma asxaba wax ka bedelo wanara waxaan arkaynaa wujuba itibaac الsiyaasa الشharciya inay waajib tahay in la raaco shareecada maca غayr الmuslimiin siyaasa sharciya maca غayr الmuslimiin muslimiinta kuwaan qudhooda in lagula macaamilo وأن الذي يحدد كيفية التعامل معهم xadaynayana waxa weeyaan huwa mowqifhu min alislaami wa ahli wa dacwati mowqifka qaadanaya islaamka iyo ehelka dacwada wanara waxaan arkayna laa yajuuز in banaanya lxaakim muslim an yaxkuma fi umuur ijtihaadiya masiriya xaakimka muslimka ahi umuurta ijtihaadiga masiriga ah oo masaalixda muslimiinta ka mid a inuu iskaga iskala maaragtay keliyoobo intooc isku sameeyo ilaa bacda mashhuuratihim yani aanay banaanayn mushaawara dabeed mooyaane waayo de hadda waa badan baa iska u baahan eh, ijtihaad jamaaciya ama si guud in dadka tashi gubato si aan loogu daalacyo badan u imaan wayajib waxaa waajib caleyh alcaanu bira'yihim ra'yigoodana inuu hogaansamo ida itafaqat kalimatum hadday isku waafaqda erigoodu wadalika saddan lidariicati istibdaad iyadoo la awdayo la xidhayo wadada istibdaadnimada iyo maaragtay eh, maroors iyo dictatoriyada ugu soo baxayso in la joojiyo eh, wanara waxaan arkaysa arkayna ana rujuuca alimaam imaamku inuu laabto ilى ra'yi اأغلabiya min الmuslimiin aw min ahli الxali واlcaqdi fii ma laa yukhaalif nasuusta khilaafsanayn amru ثaabitu وamaslaxaة شharciyat wey wanara waxaan arkaynaa ana masaa'il الsiyaasa الشharciya iyo wاlmuwaazana bayn اmasalix wاlmafaasid muwaasanada ku saabsan masalix masaafada in la muwaasaneeyo iyo wاnadar fi maalaat in la eego waxyaabaha maalaadka dambe iman doona ee afcaasha ka dhalanaya waa min ikhtisaasaati culamaai muahaliin dadka ahlucilmiga ee muahaliinta ayaa arintaa iska leh ee habar walba inta iska gasho waaasaan ii muuqda iyo saas inuu futuur iska bixiyo sax maahu bilahi towfiiq